cisiiya sharaf ciheeda hohoyaday timahadaabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h barnaamijkan saaxiib yaal waxaa soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eeb idmo waxaa ka mid noqon doona kuuriyada waqooyi oo dayax gacmeed waxbasaasa hawada u diraysa baraaziil waxaa laga diiwaangeliyey inay ka mid tahay meelaha adduunyada ugu kulan maalmahan shaqaalaha hindida ah ee ku goodoonsan godka dhuxusha laga qodana muuqaaladii ugu horreysay ee iska soo duubeen ayaa warbaahinta loo qaybiyey madaxweynaha ukrainna waxa uu ka sheekeeyey inta jeer ee uu ka badbaaday iskuday dil oo la doonayay ciidamada ruushka inay ku dilaan joogtada joogtadainoo ahaa iyo dabcan kaalinta suugaanta ee barnaamijkeena qaybka ay kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keeneen garashadiidood gobolkii damweeyaan haddaad garashadiidood gudubkayga dhooftaaadgarashadiidood gudubkayga dhooft

sidii maxabiib weyseen sii gashaan weli gacan maran la taagnahay iyare kale ayaa kamid ahaa codka macaan fanaanada faadin cabdulaahi kaahin maandeeq ayaa ku luqeynaysay heestaan walqo-doon la yidhaahdo bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka kenen maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn cisiiya shaarafci heeda hohoyaday timahadaabidka ha waa hagaag waxaa dhegaysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijkeena kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa naga dhegaysanaysaan aanu ku bilowna ee maanta magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalkaba waxaa laga xusayaa maalinta loo asteeyey maalinta macalinka soomaaliyeed ayaa dowladii kacaanku ay ku dhawaaqday in maalintan novembar ay noqoto maalinta la xuso ama si gaara ah loo maamuso macalimiinta soomaaliyeed ee cilmiga maadiga adhiga wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax shee cabdiqaadir oo ka hadlay munaasabad muqdisho ka dhacday waxa uu sheegay in sanadka soo socda dowladda soomaaliya u qorsheysan tahay inay tababaraan ilaa kumanaan macalimiina ku dhawaad toban kun oo macalimiina wuxuu sidoo kale sheegay in qorshaha socda uu yahay in dhawaan la meelmariyo sharciga macalimiinta oo xuquuqdooda iyo waxa looga baahan yahay dabcan lagu qeexayo sidoo kale dowladda soomaaliya inay wado qorsho ay shati ama ruqsad ku siinayso macallimiinta ayuu sidoo kale wasiirku sheegay runtii waxa aan ku dadaalaynaa insha allah tacaala haddii ilaah yidhaahdo oo maalmahan aanu gabagabo marinaynaa la tashigeediina uu dhammaaday siyaasad la yidhaahdo siyaasadda macallinka ee dowladda soomaaliyeed ay leedahay waa maxay macallin muxuu yahay sidee lagu noqdaa waa maxay xuquuqdiisa waa maxay waajibaadkiisa waa sidee loo horumarinayaa xagguu macalinka ku dambayn doonaa siyaasad cad oo qaranka uu leeyahay oo golaha wasiirada la horgeyn doono oo dadka soomaaliyeed ay ka wada tashadeen ayay noqonaysaa siyaasadda lagu maamulo macalinka soomaaliyeed anagu dhankanaga hadba way ka gabagabowdeen hay-adaha kale dowladda ayaynu u diraynaa insha allah si loo ansixiyo oo golaha wasiirada iyo dowladdu ay u ansixiso shaqaalaynta ka sokow waxaa aada iyo aada u muhiimsan tababarka macalinka saddexda kun ee macallin ee la qaatay ee aada maqasheen ama ka warhaysaan ama barkiinba aad ka tirsan tihiin dhammaantood tababar ayay galeen macallin aanan tababar soo gelin inaanu kalaas gelin ayaynu ka shaqaynaynaa qorshaha sanadka labaad laba kun iyo labaatan iyo afar waa in toban kun oo macallin oo soomaaliyeed ma ah kuwa dowladda keliya ee ay ku jiraan kuwa dugsiyada gaarka loo leeyahay oo ay ku jiraan kuwa iskood wax u dhiga iyo qof kasta oo diyaar u ah macallinnimo in loo tababaro in wasaaradda waxbarashadu ay diyaar u tahay ama ay u diyaarisay macaahiddii tababarkaas lagu samayn lahay tababarkaasna waa lacag la-aan marka macalinka maanta shaqeeyo oo duruufuhu ay u suurageliyeen inuu macallin iska noqdo aqoon uu leeyahay darteed laakiin aanan lahayn xirfaddii macallinnimo waxaanu ugu bishaaraynaynaa oon u sheegaynaa inay jirto fursad ah isaga oo howsha uu ku jiro hadda ku jiro uu ku qaadan karo tababar macalinimo uu ku qaadan karo shahaado macalinimo uu ku qaadan karo laysan inuu macalin waxaan gaarsiin doonaa dalkeenna insha allah tacaala sida haddaba aysan u dhici karin qofaan laysan wadan inuu baabuur iska wado xataa hadduu yaqaano baabuur wadow hadduu yaqaano qofaan laysan wadin baabuur ma wadi karo qof aanan laysan la siinin macalimnimo oon tababarkeeda soo marin oon shahaadadeeda soo qaadan oon laysan la siinin inaanu macalin noqon ayaynu gaarsiin doonaa insha allah haddii ilaaha yidhaahdo si aynu middaa u gaarsiino fursadda tababarka ayaynu u furaynaa dadka waxaan rajaynaynaa marka in macalimiintu iska diiwaangeliyaan xarumaha tababarka macalimiinta oo ku yaala gobollada dalka oo dhan ma aha in xamar loo soo doonanayo ama maaha in jaamacad gaara ah loo soo aadayo laakiin goobaha ay joogaan dadkeenna soomaaliyeed ayay tababarku ka furan yihiin ama looga furayaa inay fursadahaas dhaafin ayn ayaan ka rajaynaynaa marka laga soo tago intaas macallinka inuu horu maro ama macallinka uu qiimo yeesho ma aha keliya wax ku xiran wasaaradda waxbarashada runtii waxaan rabaa in halkan aada uga mahad celiyo wasaaradaha xukuumadda danqara codkaasna waa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya farax sheeh cabdiqaadir waxa uu ka hadlayay qorshayaasha dowladda soomaaliya uga degan tababarista macalimiinta soomaaliyeed hadalkan wuxuu ka jeediyey munaasabad gaar aheedoo maanta muqdisho lagu qabtay oo lagu xuseeyay maalinta macalinka soomaaliyeed ee sanad walba maanta oo kale kooiyo labaatanka noofembar la xuso

kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka macine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmesiiya shaarafci heeddahohoyaday dadka ha barnaamijka kulanka keenan ayaa la socotaan weli meelo badan oo dunida ah gaar ahaan wadamo ku yaala geeska africa oo soomaaliyana ay qayb ka tahay ama bariga africa oo soomaaliya qayb ka tahay waxaa hore loo saadaaliyay in daadad badan ay ku fatahi doonaan ama ku rugmo doonaan magaalooyin badan soomaaliya oo kale waxaa aada looga digay xilliga deyrta oo sanadkan elnina loo bixiyey in dhibaato weyn ay ka dhalan karto fatahaado ay sameeyaan webiyada ama daadad ku rugmada magaalooyinka qaar arintaasna waaba la arkayba oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa kanshala tegay doolow oo gobolka gada ka ah gobolka gedo wuxuu kamid yahaa meelaha ugu daranee daadadku ay sida weyn u saameeyeen magaalooyinka qaar ayaaba kala go gaar ahaan baardheer oo kale buundadii magaaladaas waxaa la sheegay in biyuhu ay ka dulmareen meelaha fatahada webiyadu ay saameeyeen waxaa kamid a ah magaalada beledweyne oo sidaasoo kale dad badan ay ka qaxeen dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in qiyaastii todoba boqoloo kun oo qof ay daadadka iyo webiyada fatahay ay saameeyeen guryahoodan ay ka barakaceen halka inka badan hal milyan oo qofna ay gurma degdega hadda u baahan yihiin dowladda somalia waxay sheegtay konton qof inay ku dhinteen gobolada dalka soomaaliya saadaashuse waxay sheegaysaa in maanta oo bishu ay kow iyo labaatan tahay ilaa afar iyo labaatanka bishan la saadaalinayo roob badan oo mihigaan oo meelo kamida ah gobolada dalka soomaaliya ka da-a in ay ka dhalan karaan dadad badan dad badanna ay qixi karaan wadamada ku yaala geeska africa ayaa sidaasoo kale roob badan laga saadaaranayaa alnina oo kale kenya kale dowladdu waatan ku dhawaqday xaalad degdega ah. xuduudda soomaaliya oo kenya wadaagaan maantana waxaa la sheegay inay soo galeen fatahaado laga dareemay biyo badan oo gobolka waqooyi bari ka da-ay ayaa la sheegay ama roob badan oo ka da-ay inuu saameeyey xuduudda soomaaliya qaramada midoobay oo kale waxay sheegtay in qiyaastii ruuc milin qof soomaali ah ay saameyn karaan daadadkan maadaama dhibaato badan ka taagan tahay hay-adaha sanfalku waxay sheegeen in isniintii oo kale meelo badan oo soomaaliya ka ah booqasho lagu tagay ku arkeen xaalado biniaadanimo aad u daran dadkuna ay u baahan yihiin gurme deg dega oo lala gaaro xanuuno badan ay ka dhalan karaan waxaa sidaasi sheegtay kefi mary haweene layidhahdo oo hay-adaha samfalka ee soomaaliya ka shaqeeya ka tirsan haddaba xubinteena wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan oo talaado walba barnaamijka ku dhegeysataan waxaan kaga hadlaynaa taariikhda daadadka dunida soo maray iyo saameynta ay yeesheen And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan kenen toddobaadkanna xubinteena waxaan ku eegi doonaa taariikhda iyo saameynta dunida ay ku yeesheen daadad fataxay daad waa biyo meel ku jiray ama ku qulqulayay oo inta buux dhaafay gebiyada jabsaday oo qarqiyey ama ku fatahay dhul markii hore qalalnaa daadadku waxay ku kala duwanaan karaan saameyn ahaan iyo baaxad ahaanba halka ay gaaraan daadadka inta badan waxay ka bilowdaan marka roob badan uu do-o oo ay buux dhaafaan webiyada togaga biyo-xidheenada ama xataa biyo-xidheenadu ay dumaan ama inta ay buuxsamaan gebiyada jabsadaan iyo marka baduhu ay kacaan daad waa marka biyuhu ay dhowr inji ama fuud ama cagood ay dhulka kor uga kacaan inta badan dadka bartay cilmiga cimilada iyo deegaanka daadadka waxay u kala qaybiyaan saddex nooc oo kale ah daad ka dhasha roob mid ka dhasha webiyada iyo biyo-xireenada iyo mid ka dhasha badaha oo loo yaqaano duufaan marka daad yimaado waxa uu burburiyaa dhismooyinka wadooyinka ayuu xiraa waxaana uu qaadaa waxyaabaha culus ee gaadiidku ka mid yahay dalagyada la beertana waa u baabi'iyaa marka uu dhammaadana deegaanku wuxuu ku reebaa biyo wasaqaysan oo markaas laga qaado xanuunno kala duwan daadadka taariikhda galay ee khasaaraha badan geystay waxaa ka mid ah daad ka dhashay markii uu fatahay webiga jaalaha ama loo yaqaano yalow rifer ee shiinaha ku yaala sanadku markuu ahaa kii daadkaas waxaa la aaminsan yahay inay ku geeriyoodeen dad tiradooda lagu qiyaaso inay gaarayaan ilaa laba milyan oo ruux mar kale ayuu isla webigan fatahay sanadkii kun iyo sagaal boqol waxaanuu galaabtay nolosha ilaa toddoba kun oo qof daad ka dhashay biyo dumay oo taywaan ku yaala sanadkii kun iyo ayaa sababay dhimashada in ka badan laba boqol soddon kun oo ruux iyo sidoo kale badgariirkii sunaami ee badweynta hindiya ku dhuftay sanadkii labada kun oo isna sababay dhimashada boqolaal kun oo qof daadkii ugu dheeraa ama wakhtiga ugu badan socday waxa uu ahaa mid ku dhuftay gobolka mississippi ee dalka mareykanka sanadkii kunsagaalboqoltoddobayolabaatanki daadkaas waxa uu gaaray masaafo dhan ilaa toddoba kun oo kilomitir oo laba jibaaran daadkan waxa uu biyihii waday dhulka ka dulmareen ilaa soddon fuud ama cagood waxaana uu socday muddo dhowr bilooda sidoo kale daadadkii ugu dhibaatada badnaa ee la diiwaangeliyey dunida soo maray waxaa ka mid ahaa daadad ku dhuftay dalalka holand iyo jarmalka sanadka markuu ahaa kun laba daad ku dhuftay jamestown sanadkii kun sideed boqol iyo sagaal iyo kii shiinaha ee webiga jaallaha oo dhacay kun iyo sideed boqol webiga missisibi ee dalka maraykanka mara ayaa loo aqoonsan yahay kan ugu fatahada badan hase ahaatee dalka bangaladesh ayaa noqday dalka daadadka ugu badan ay ku dhuftaan maxaa dana oo ku jira marka uu daadimaado dadka deegaanka aqoonta u leh waxa ay sheegaan in faa'iidooyinka ugu yar ee laga helo daadadka inay ka mid yihiin inay abuurmaan marino iyo deegaano kooban oo ay ku dhashaan noocyada kalluunka shimbiruhuna ay biyo iyo baad ka helaan ma la xakamayn kara daadadka dowlado badan ayaa isku dayey inay xakameeyaan daadadka waxaana ay qaadeen tallaabooyin ay ka mid yihiin inay hagaajiyaan wadooyinka iyo buundooyinka meelaha qaar oo loo diyaariyo inay iska caabiyaan ama loo yeelo meelo biyo shubeen ah marka ay biyo badan ku dhacaan iyo in la sameeyo biyo xireenno waaweyn derbiyo waaweyn oo adagna lagu wareejiyo badaha xubintii wax ka bara wadamada caalamka toddobaadkanna oo aan kaga hadalnay daadadka dunida soo maray iyo saameyntii ay yeesheen intaasayno joogto tana toddobaadka dambe nabadgelyo waa hagaag xubinta lamidna toddobaadka dambe ayaad maqli doontaan haddii aliinmo maanta oo kale arrimaha cimilada iyo wararka la xidhiidha intaana ka bixina haddii wadamo ku yaala afrika ama dunida inteeda kaleba daadad iyo roob mihigaan oo ka daala ala saadaarinayo meelo kaleo dunida ka midana kuleel ka jira brazil ayaa loo diiwaangeliyey heerkulkii ugu kululaa ee weligiisba soo mara heerkulka ama ayaa gaaray ama ayaa gaaray afartan iyo afar dhibic sideen centigrade magaalooyin kamid a ah dalkaas taasoo dadku ay ku qasbanaadeen inay guryahooda joogaan heerkan ayaa axadda lasoo dhaafay waxaa laga diwaangeliyey magaalada arakuwa layidhaahdo oo ku taala koonfur bari dalkaasi brazil cimiladan oo aan hore loogu arag wadankaas ayaa loo aaneynayaa ifafaalaha isbedelka cimilada ee alniino iyo isbedelka cimiladaba saadaasha ayaa sheegaysa in kulaelka qaar ay u badan tahay inuu sii fududaada muuka yaraado isbuucan dalka brazil sidaa laga soo xigtay macadka qaranka ee saadaasha hawada ee inmet layihaahdo waxa leeyahay kaliya saddex caasimood goboleed ayaa la kulmi doona heer kulka ugu kulul oo laga yaabo inay gaarto afartan digri centigrade hay-adaha waxa ay sheegayaan in magaalada arkoa layihaahdo uu gaaray heerkulku afartan iyo afar dhibic sideed digri islamarkaana uu noqday heerkulkii ugu kululaa ee cabirka la saaray ee taariikhda soo maran wadankaasi markii sidaanoo kale kuleelka ugu daran dalka brazil laga diwaangeliyay waxay ahayd labada kun iyo shantii oo heerkulku gaaray afartan iyo afar dhibic toddoba digrii waxaa loo soo saaray digriino badan oo loo sheegay dadka inay guryahooda joogaan heerkulka sare ayaa horseeday ayaa layidhi in shirkadaha qaar iyo magaalooyinka magaalada rio de janeiro oo kale la joojiyay barnaamijyo banaanbaxyo ahaa iyo sidoo kale riwaayada la qorsheeyay dadku inay tagaan oo ay daawadaan sida laga soo xigtay qabanqaabayaasha bandhiga weynaa enclar benefits eh, ayaa waxaa la sheegay in dadka loo sheegay in guryahooda joogaan islamarkaana ay raasadaan meelo qabow dowladuna magaalada tusaale rio de janeeri oo kale wadooyinka waxay ku diyaarisay tubooyin biyo kor u fadhinaya oo dadka qoynaya cimilada aadka u daran ayaa noqonaysaa mid soo nonoqota baa layidhi oo aada u kacsan meelo badan oo adduunka ah sababtoo ah waa isbedelka cimilada sida saynisaanadu sheegayaana kuleelka ayaa sii dheeraanaya oo aada usii xoogeysanaya meelo badan oo dunida ka mid ah waxaana la filayaa inay socoto baa leeyahay ilaa dunidu ay iska joojinayso qiica faraha badan ee hawada ay kusii dayso dhanka kale meelo badan oo dunida ka mid ah isbedelka cimilada gaar ahaan heerka elnino la yiraahdo ayaa laga dareemayaa dalal kale oo roob iyo daadad ayaa ku fatahaya wararka kale ee caalamka haddaan firinan waxaa kamid ah duqeymo yahuudda ay ka geysteen koonfurta dalka lubnaan ayaa lagu dilay saddex wariye sida ay sheegtay warbaahinta lubnaan iyadoo sidoo kale ay sii kordhayaanbaa leecoladda ka taagan xuduudda waqooyiga ama ay wadaagaan israel iyo lubnaan wakaaladda wararka qaranka ee dalka lubnaan oo dowladdu ay maamusho ayaa waxa ay sheegtay in qarax ciidamada cadowga yuhuuddu ay dila ay soo rideen ama gantaal ay soo rideen lagu dilay saddex qof oo deganaa magaalada layiha ama saddex wariga ka shaqeynayay magaalada layidhaahdo tayr al xarfa oo qiyaastii laba kilomitr ku dhowaad u jirta sohodinta telefishinka almayaadin layidhaahdo ee laga leeya dalka lubnaan ayaa sheegay in laba kamid a ah shaqaalahooda ay kamid ahaayeen dadka dhibaatada soo gaartay qofka saddexaad ee lagu dilay duqeyntan ayaa la sheegay isna inuu ahaa weriye ka shaqeynayay gudaha warbaahin kuntaalla wariye faarax al axmedi oo kamid a baa wariyaasha ka shaqeynayay telefishinkan ayaa waxa uu yiri waxa aan la murugooneynaa dhibaatada wariyaashana kale soo gaartay waxa uu ahaa weerar toosa ah, ma ahayn bielmisid kadiisa ayuu yidhi agaasimaha telefishinka almayaadin qaasim binjiddo isagoo xusay inay arrintani timid kadib go-aan ay dowladda yuhuuddu ay ku gaartay inay xanibto warbaahinta lubnaan ka shaqeysa weerar kale oo lagu bartilmaameysaday saxafiyiin kusugnaa koonfurta lubnaan ayaa isna waxaa lagu dilay balwariyey iyo sawarqaado u shaqeynayay telefishinka almaadiin iyo warbaahinta kale layihahdo ban arabic janal dareenka halkan ka jira ay ciidamada yuhuudda waxay doonayaan inay aamusiyaan warbaahinta oo ay saxufiyiinta ay cabsi geliyaan wasiirka isgaarsiinta ee israel oo magaciisa layihaahdo solomon karhi ayaa sheegay in saddexi tobanki oktoobar uu bilaabay in hogaamiyaasha carabta u kala hadlo in warbaahintu ay aada uga fogaato goobaha colaaduhu ay ka taagan yihiin ama laga filan karo wararka kale waxaa kamida ah a israaiil ku saabsan israaiil waxay u yeeratay safiirkeedii koonfur africa joogay oo u sheegtay la tashi darsin u yeertay sidan waxaa laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee yuhuudda arrintaa waxay daba socotaabaa lidhi hadaladii ugu dambeeyay dowladda koonfur africa ee la xiriirayay israa sida ay duqeynta ay qaso uga wada uga xumaatay xukuumadda koonfur africa arintan waxaa markii dambe xaqiijiyay afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda yuhuudda oo leor xiyaad layihaahdo isagoo bartiisa twitter ku qoray koonfur africa ayaa si weyn u dhalaacaysay howlgalada ciidamada yuhuudda ay ku wadaan marinka qaza isniintii waxaa maxkamadda caalamiga ah dambiyada dagaalka i c c ee dowladda koonfur africa ka codsatay inay soo saarto amar lagu soo xirayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ama ra wasaaraha yuhuuda benyamin netanyahu oo dabcan xukuumadda dalkaasi koonfur africa aragtaas soo jeedisay wasiirka madaxtooyada koonfur africa qumbudso natashiyaani ayaa sheegay in hadii taasi la sameeyey ama loo yeeray danjarihii ama haddii la sameeyay buu in loo yeero ra-isul wasaaraha israel maxkamad looga yaro ay noqon doonta buu yidhi guuldaro weyn oo yahuudda soo gaarta haddii ay dhici weysana wuxuu yidhi guuldaro caalami ah ayay noqon doontaa dibuyeerista safiirka israel ee koonfur africa joogay ilyaf brotusk ayaa waxaa lagu soo beegbeelay waxid ka hor inta xukuumadda koonfur africa aysan si gaara uga hadlin arrimahan ka taga ama ugu dambeeyey sidoo kale waxaa la filayaa maanta in baarlamaanka koonfur afrika uu codeeyo in la xiro safaaradda israel ee koonfur afrika ku taala iyo in la hakiyo dhammaan xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ah ilaa israel ay ka ogolaanayso xabajoojin inay go-aansato wadaxaajood qaramada midoobay fududeyso xisbiga talada haya ee dalka koonfur afrika ee a n c magiciisa ayaa aqbalay mooshinkan hase ahaatee waxaa la sugayaa in xisbiga ama xukuumaddu ay taageeraan baarlamaanka dhexdiisa ama ka helaan israa'iil ayaa qase ka bilowday duqeyn xooga wixii ka dambeeyay toddobada oktoobar halkaasi ay ku dishay kumanaan qof oo rayda ah wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in qiyaastii saddex iyo toban kun qof lagu dilay marinka khaza tanii markii duulaanka argoosiga ah ay yahuudu qaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay dhowr mar in la joojiyo ama la sameeyo heshiis xabajoojina yahuudduna ay ogolaato qodobo kale ee saaxiib noo soo socda barnaamijkaa la socotaanna waa kulanka keenin aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye badan tahay caqliga naagu cidla kama qaado cadow ku dilaye inkastoodu cabato iyadow cadilan tahay caqliga tanaagu cidla kaama qaado waa cadow ku dilay waxsee igaaga ciil badan aftan ciilsimoode waxsee igaaga ciil badan aftan ciilsimoode cashaqu geeye cuntadii u diidey waxba calaahalin weyday se iga gaciil badan afkan ciirsimode se iga gaciil badan afkan ciirsimode cashaqu u geeye cuntadii u diide waxba calaalin weydey calaf macaaloolxumaahden cadday ii cahdaysoy cudurdaar ka sheegte ilayn doqoona cidhib male ilay waa caganacsi cirkaa dheer dhulkaa dheer waa caganacsi cirkaa dheer dhulkaa dheer miyaan ciila jiifa waa caadan casirkaa dheer dhulkaa dheer waa caadan casirkaa dheer dhulkaa dheer miyaan ciila jiifa diifka gelin casarkaanu kulanay anuu caafimaad qabaa cudurigu abuurte ciyaadoon cadceedu godka cidhiifka gelin casarkaanu kulanay anuu caafimaad qaba cuduriguu abuurtee kastooy ku ceeb tahay raaco calaacalay kastooy ku ceeb tahay raago calaacalay cid iima geynine cagtaydaan ku doonte balyaan ciirsanaya inkastooy ku ceeb tahay ago calaacalaynkastooy ku ceeb tahay ninkago calaaacalay cidi iima geynine cagtaydaan ku doonte balyaan ciirsanaya cabbaa yahaa ku yaaliyo quruxday cajabiisu casantan runmowde cadaabuma badheedhe encakuwey ilayn doqoon ceri male ilayn waacadanna case cerkaa dheer dholkaa dheer waa caadan casirka dhir dhulka dhir miyan ciila jiifa waa caadan casiirka dhir dhulka dhir waa caadan casiirka dhir dhulka dhir iya miyan ciila jiifa jira cirhooro wacaweeya mayayo ciddal loo hayaansho balalama cabaaniyo ciryaanahade waxaa jira cirhuuro ku caweeya mahayo cidda loo hayaasho balalama cabaaniyo ceryaanaade canahanis canaante dartii calanka lay suray canahanis canaante dartii calanka lay suray cudur lama filaaniyo cajis baan ka qaado waanigan ciroobe annahanis canaante dartii calanka lay suray annahanis canaante dartii calanka lay suray cudur lama filaaniyo cajis baan ka qaado waanigan ciroobe cimriga caruurnimoyhimahayse cududahan isjabihiyo talaaciga carceerte cakuway ilayn doqooni cidhi male ilay waa caganaase cirkaa dheer dhulkaa dheer waa caganacase cirkaa dheer dhulkaa dheer miyaan ciila jiifa sicirka dheer dhulka dheer waa caadanaca sicirka dheer dhulka dheer miya miyaan ciila jiifa ya salaam dhulkaa dheer cirkaa dheer miyaan la jiifa codka macaan fanaanka ilaahi u naxariistay maxamuud ciise time ayaa ku luuqeynaya heestan oo ciris layidhaahdo barnaamijkana kulanka keenan ay qayb noga tahay heese kale ayaa noo soo socda oo aada maqli doontaan haddii markaan aan eegno dhinaca kale warbixinada noo yaalana dowladda kuurida waqooyi ayaa sheegtay inay isku dayeyso inay hawada u dirto dayax gacmeedkii saddexaad oo waxbasaasa waxaana warkan uu soo baxay xaalay saqdhexe ilaa maalinta arbacada ah ayaa warkan eh, ayaa suurta baa laleeyahay dowladda jabaan ayaa laga soo xogtay xukuumadda jabaan waxay sheegaysaa in dhigeeda pyongyang ay ogeysiisay dagaal sagaal maalmood ah oo lagu bilaabayo kaas oo sidoo kale wakhtiga maxalliga ah la qorsheeyey soddonka novembar in hawada loo diro dayax gacmeedkii ugu dambeeyey xukuumadda jaban waxay kuwariyada koonfureed u sheegtay inay kala shaqeyn doonto sidii dayaxgacmeedkan uusan u basaasin lahayn dowladda kuuriyada waqooyi ayaa laba jeer sanadkan waxay ku guuldareysatay inay hawada sare gasho u dirto dayax dayaxgacmeed waxbasaasa ilaalada xeebaha jabaan ayaa sheegay in ogeysiinta pyongyang ay u qoondeysay saddex caagbadeed oo la rumaysan yahay inay yihiin meelaha ku dhici doono gantaalkaas ridadiisa laba jeer ama laba dhinac waxay xigaan baan leeyahay jasiiradaha dhinaca galbeedka ee kuurida waqooyi halka dhinaca bari ee dhinaca filibiinna jasiirada luson tahay suurtagal inay ka dhacdo han ho bil agaasimaha guud ee howlgalada iyo taliyayaasha wadajirka ah ee shaqaalaha kuurida koonfureed ayaa iyagana ka digaya in arintan ay dhaqan gasho markaan dhinaca xubnahan eegeynay waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay efraax axmed ayaana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa maalin talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun waa maalinta saddex boqol shan ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo afartan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo meydka allaha u naxariistay xasan guuleed abtidoon madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka jabuuti ayaa lagu aasay magaalada jabuuti ee caasimadda dalkaasi maanta oo kale sanadkii labadii kun toddobiyo tobankii guddiga doorashada somalilan ayaa ku dhawaaqay in muuse biixi cabdi uu ku guulaystay doorashadii sanadkaasi ka dhacday deegaanada somalilan maanta oo kale sanadkii labadii kun kooiyo labaatankii meydka allaha u naxariistay cabdicasiis afrika agaasimihii radio muqdisho oo xalay oo kale lagu dilay qarax ismiidaamin ahaa oo muqdisho ka dhacay ayaa lagu aasay qabuuraha isbitaalka xoogga ee muqdisho maanta oo kale sanadkii hore labadii kun labayoabaatankii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa burburiyey saddex xeer uu saxiixay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kuwaasi oo lagu soo dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xubnaha guddiga xuduudaha iyo federaalka iyo hay-adaha diiwaangelinta shaqaalaha soomaaliyeed maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afariyo tobankii ciidamo ingiriis ah ayaa qabsaday magaalada basra ee dalka ciraaq maanta oo kale sanadkii kii jarmalka ayaa dhammaan ciidamadiisii kala baxay dalka faransiiska maanta oo kale sanadkii kii qaramada midoobay ayaa ogolaatay in dalka liibiya madax banaani qaato ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kii diyaaradaha dagaalka mareykanka ayaa duqeyn xoog lahayd ka geystay waqooyiga dalka fidnaab guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idin kuga celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waryaheene ifraax axmed aad umahadsantahay qaar kamida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ayay dibnoo xasuusinaysay valadimir seleneski madaxweynaha dalka ukraine ayaa sheegay shan jeer inuu ka badbaaday iskuday dil oo la qorsheeyey lagu qaarijiyo shantaas mar waxa uu sheegay in uu amray in la dilo ama uu qorshahaasi dhigay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin selonski waxa uu sheegay shan ama lix mar oo shirqoolo laii qorsheeyay in lagu dila ah ayaa la fashiliyay waxaana ka hortegay ciidamadeena sirdoonka ayuu yidhi wuxuuna tanii markii dagaalka uu bilowday febraayo taas ayaab keentay buu leeyahay in shan mar ama ilaa lix mar laisku dayay waxaa ugu darneyd buu leeyahay laba kun markaas oo ciidamo gaar aha la soo diray si ay qaarijiyahan iyo kuwa sirdoonka ka tirsan anigoo furimaha dagaalka jooga buu marka isku daydaas intaas shantaas ilaa lix mar oo jaa-iyu sheegay inuu isku day dil ka badbaaday madaxweynaha ukraine valadimir selonski markaan saaxiibil waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beydi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga basliyaan warshaddaisbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warnimo waxaan idin weydiiyey roob ilaahay tiradii ka badiyaa yimid oo barwaaqaa dadkii waxaa la isweydiinayaa anigu horta midna waa soo joogay midna waa maqlay qayrtaanoo kale waxaan maqlay mid xoob dheeraa loo bixiyey midna waxaa loo bixiyey biyo badan mid gu ahaa oo hadda ka hor soo joogayna waxaa loo bixiyey laba gu'le qayrtaan waxaa la rabaa in magac loo bixiyo anigu waxaana dhihi lahaa biyo badankasi biyo badan ha loo bixiyo <laughs> wixii dunuub shabaab ay dalkan ka galeen iyo waxay dhiig muslim ku daadiyeen war deerta waxaa la yidhaahdaa khawaarij xaaqa warna waxaan dhihi lahaa boholoduys deertan anigu waxaan dhihi lahaa midaaya waxaana ku midoobay dadkii shacabka ahaa iyo dowladdiiba si ay shabaab ula dagaalaan maxamuud tubaakow anigu markaan fiiriyey dayrtaani roob ka socda waxaan dhihi lahay dayrtii furimaha war dayrtan waxaa la yidhaha dalxorays waxaana lagu xusuusan doonaa xoraynta dalka marka warkiinna waxaan u gartay waayihii hore waxaa jira dayrtii talyaani kici bugii ingiriiskii marka dayrtaana waa shabaab kici aa ka wadiin haa marka magacay u noqonaysaa dayrtii shabaab kici oday reer miya oo roobkii si xun ugu da'ay aqal iyo guri iyo midna uma dhisnayn waa gebyey marka afarey wuxuu tiriye uu leeyahay aqal daahya weyn kuma jira iyo meel dugaal badan dad iyo adduunyo waa diri bannaan waxaan degegnaa rabbi ow daa'inkaan barinay ow diiro dhaladan warna waxaan umaalinayaa shabaabka oodkooda biyo u galeen ee gawaastiriyeen horta shabaabku waayahan waa kacaddahay waxaana la yidhi nin baa wuxuu la kulmay rag shabaab ka tirsanaay oy xaaladdu ku xun tahay kadib wuxuu yidhi war haddii duca laydinka aqbalayo maxaad ku ducaysan lahaydeen waxayna ku jawaabeen xasan dagaalka ha joojiyo xamse hadalka kulul ha joojiyo maha tooshka ha joojiyo guuro heesaha ha joojiyo axmed dheere gabayga ha joojiyo suulnuug bisinka ha joojiyo cabdulle shiribka ha joojiyo ciidanka dhiiranaanta ha joojiyeen waxay kalooy dhaheen shacabka nacaybkeenna ha joojiyeen diyaaradaha duqaymaha ha joojiyeen bulshada baraarugga ha joojiyeen ilaahay roobka ha joojiyo haddii intaas la waayana nafta rabbi naguma dhibay dheheen warnimayo ducada lama aqbalo haddii nafta cunaha soo gaartee hadda kahor waxaa la yidhi shayddaana ari siiyey markaas arigan waa ku badaahe bisinka ha u qabanin marka sheekadaas waxaan u maleeyey ahnala ka damiye wax tooshiya kaa mira jira bisinkan ahnala ka dhaafo oon ummadda baabi'ine war waxaan idin weydiiyey kalmaanta wareegta maxaa furimaha galmudug ku koobay war hadda ka hor jabhadaha xamar qabsaday nin odayaha la socday odaygii marka dadkii xamar joogay iyo wixii isdaqray iyo wixii isdila inuu ka taliyuu damac kuwii kale deegaanka hore u joogaa ku dhegey markii ay ku dhegeen wuxuu yidhi warnimayow anigu inaan taladiinna qabsada ma rabo xamarna anuu dhibaato uma soo doonin jabhaddaasaan oday u ahay meesha ay tagaan aanan ka odayaynaya kalamaanta marka waayahan wareegaysa halgankaasu meeshii u aaday aadaysa war intaa xoraynta dalka ay socoto waxaa la yidhi kalamaan furimaha ka baaqsan mayso ninkii maday isaaq ahaana oo furimaha dagaalka riyo ku tegey waxa uu yidhi lankisabara sad shay hele sidii fadaani sidaani waa war waxaad ka tagtay <laughs> <laughs> ninka la yidhaha madey hadda ka horna wuxuu yidhi isagoo qolo u mahmaahayey lanaada u weeren goosaabtaa ma dhuro warkalamaanay gelmudug waxay u eg tahay inay jidka cadaaladda cagta saartay qofkii qof dilana oo si haqdarraa ah u dila na dili doono oo ma yimid aryaa reer guriceel dhabaa wada shuuta naqdaniyow warwarkayga dhex gelinine hadday say u bilaabatay u dhaqan gasho aanooyinkii qabiilka iyo ficiladii xumaay gelmudug waa laga dhex weyn doonaa war maalin dhaweyta qaran maxkamadda gurceelka hadlaaya wuxuu yidhi eedaysanayaashan aan qaranka u ahay waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay dembi ku weyso waxaan markhaatiga ahay ree hore inuu ka dambeeyo horta nimaya waxaan idin weydiiyey khilaafka doorashada puntland kuuriyada waqooyi miyaa ka dambaysa war kuuriyada waqooyi inay falastiin xoraysa laga sugi maayo war nimayo dadka qaara waxay leeyihiin arrinta xalan buuro soo noqnoqota yukrainaa ka dambaysa war abwaanow yukrain ayadaa dhibana qamadigii iibgeysa weys war anugu waxaan dhihi lahaa yasirka alla xaran buuro iyo qase lala yaabi waradhaa waxaan idin weydiiyey degmada afarta buunda la raadinaayo ayaamahaan ma jubbalanday ku taallaa mase shabeelle war buundada gooda waa midda baar dheere afarta buunda arbay cabdiye ka intayda war ma waalantihiin kala maanay buundada liqliqata beledweyne ku taale war idinka waa waalantihiine buundooyinka muqdisho cid kale ma xihan roob baa gooyey war hakaba buunda maaha waa buur ku taalla koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool warnimay shabaab waa gabaabsi halkaas markii lagu farxayey haddana xoogaa xurgufo beeladaa soo bilbilowday gabay dheeraan ka tiri ilaahay maqadirtiis hal xabanan baa ka aqoon waaya markaan soo fadhiista war ku khataar beelan ka tirshay wuxuu yidhi eh. ummad yahay allaha caadilkaa cududa weyn siiyey eh. ummad yahay cadaawuhu qabsaday ciidan kana heesta eh. ummad yahay cabiidsiga dulligu caynka ugu jiiday ayaguna iscunaya indhaha caadka laga saaray ummad yahay caloosha isule ee cuqduhu buuxshay ummad yahay cafiifaysan ee ciilku wada haayo ummad yahay casabadaa haddana col iyo laayaan ummad yahay cadkoodii jaree daajay carunkooda ummad yahay carruur iyo ciro iyo culumo aan dhaafay ummad yahay cirbixiyeenka iyo dilac uqaashooda yahay casabadaa haddana col iyo laayaan mooyaana ummad yahay cisiga aan lahayn oon cabsi oqooni ummad yahay cisiga aan lahayn oon cabsi oqooni intaan cadha ilaahay ka dhalan camalladeenna xun calaamado la yaab liya intaan cudur naloo keenin her caadsidoodii intaan ciiddu nala nuuxsan cagta dhigaca waan laba noqdiyo caanda dhegalaah war nin kalena wuxuu yidhi hawxan iyo weynaan tol iyo xidid sokeeyaahe khawaariij xinjiranuugahaan la xarbinaynaae waxaa loo xuslinayaa dagaalkii xaqa ahaaye jihaadka iska xaadiri ninkii xoog isku hayow war kale markay marayso tiimkii muqdisho fadhiyey kalamaan waxay ku dari lahaayeen ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabaanayn warnimadu saddex gabaal ii diyaarsanayd mid taashaa afgayga kala baxay midna carays kii kalaan rabay hadda inaan jeediyo isagiina wuxuun u maleeyey in ti am la baxay biiraxsismiya waa sidaas eebwan waxaa la yidhi waraabaha dhacsaalow adaa dhoohan weligaaye adigaa dharooqon xishood dhibic lagaa siine dhadhab iyo adaa dheelalow mooda shay dhaba e adaa kibirka dhiilaha u culay oo dhigaashaday dhakalkiyo aduunbaa darsaday dhaalka geerida eh. dhukubsina aduunba uga cabay dhalada waabaaye atoorkii dhaqaystaa too maagay dhowraha e waxaa dibi shaxlaysama haddad goojo dhagax siine dheelidaya haddaan dhuudhiyow lagu dhakariyayn dhaadhaamada saacida haddaan niisa dhabanaanin dhagbas iyo haddaan heli inaaka in dhambaalkaygu dhafarada haddii aanan ka furin gacalka dheeraarsan haddii aan dadkoo dhani go'aan dhigan kulaynaya dhiti iyo haddaan caaradhuub amase dhoolgaadda dhallaanka iyo habluhu soo dhufsana dhiillo kugu heysi dhufeysyada raggaan dhuray hadduu kugu dhici waayo dhiiggaaga iyo haddaan dhuuxa iyo quban dhicaankaagu haddaan habaqlahaagii dhutiye dhuuma kari waayo dhisaqaad galmaagtuyo haddaan dhiruhu noo baaqin haddaan dhaah madow iyo qalbiga dhugi lagaa saarin dhaayihiiyo haddii aan wejiga dhaxani kaa foolin dhiifaqabe dhawaaqiyo haddaan galagu dhaalaynin dhargalyahow haddaan dhabat dhimasho kuu sheegin dhullax iyo dhibbankan karoo dhurgunaa tahay mana lihi dhaqaalayn dhaqsaba dhuda jar mooyaane haddaan lagu dhammayn oon arrada gebi lagaa dhaarin uma dhalan dhulkee sida adaan dhoof ku soo galay dhakafaarka hoo waa adigii diiday dhawrsiga waran waxaan maqli jiri haddii aanan dhulkaygow dhigi kuugu fool dhaqin haddii aanan dhulkaygow gobadnimaada soo dhicin soomaali kama dhalan war maxamuudow maxaa toos ugu dhihi weysay kacay dhiiggaa ikacay war kalemaane madaxweynihoo gacanusha kaalan tahay waxaa laga sheega london maxaad war hayseen war madaxweynuhu ma qurba joogtii ou dhehi rabaa ama waddanka mar dambe xilal how soo doonanina ama hadduu xurayn rabaa kaalaga ka qayb qaata war hadda ka hor madaxweynuhu waa tuu lahaa laba jid mid uun ha la maro kan shabaab la dagaalamaya ama kan shabaabka helala dagaalamayo marka waxay la tahay qurba joog iyo qorrax joog labadaas jid unbaa furan hayehe say wallaahi macuusleey ah la arki rabaa war kalemaane furmaha aan ka soo hadlayno waa furmaha xuraynta dalkeenna adduunkana furun kalaa ka furan waana ogtihiin dhibaatada lagu hayo shacabka falastiin haddii ay sii socotona waxaan u malaynayaa in la arki doono kalamaan qase ka soo hadasha haye falastiin iyo qase gorgor maa kaaga horraysa quraxhooslaba male waa dhul bannaana diyaarada kor wareegaya kolley daaba halkaas laga heli maayo kowdhe waxaanse soo xasuustay nin hadda ka hor aan u malayn inuu kalamaan ka tirsanaa oo la weydiiyey carab maxaad ugu ducay lahayd markaasuu yidhi ma carabowdh jordan mise falastiin markaasaa la yidhi falastiin wuxuu yidhi ilaahuw waa keligoode wax labeeya sii war mid kaloo ducadaas duca ka dheergeliyey wuxuu yidhi ilaahuw falastiin hub ma lehe hub sii ilaahuw dhulkoodii waa lagu haystaa ee dhul si ay xor u yihiin ilaahuw hiil waa waayeen tole tol sii ilaahuw garab waa waayeene garab sii ilaahuw gaadiid sii ilaahuw gantaala sii ducadaasaan in ugu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin war khayaaray warka waa badiseen difaacyada nagala sugayaaye aan soconno soconnaa warxaa ciyaalsiyaa furunta lagala soo jeriyey xuquuq baynu leeyihiin ma la kala xigaa xubintii kalamaan ayaa dhegeysateen barnaamijkeena kulanka keenana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo barnaamijkan la mid a ah, intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa hees ay ku luuqeeyaan ilaahay ha wada naxariistay axmed naaji sacad iyo faatima qaasin hiloole iday iday iyo ku dayn maayo nabad kelyo Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, Imam, baaraan ku wada teedhiiga odeysama

हाँ